alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wsaxbihi wslm wbacdu qala imaamu malik raximah اllah asulfatu fi lcuruud yani ida tama aw xasala aلsalmu fi اlcuruud kayfa yusnac qala malik can yaxya bni saciid can اlqasim bni muxamed anahu qaal samictu cabdاllaahi bna cabbaasi warajulu yasأalhu can rajuli sallafa fii sabaa'ib hada alqaasim ibn muxamed bn abi bakrin xadara istifsaaran waqaca bayna cabdillaahi bni cabbaas wa bayna rajulin aakhara yas'aluhu hada asaa'ilu yas'alu cabdallaahi bni cabbaas can rajulin sallafa fii sabaa'ib rajul sallafa fi sabaa'ib wالsabaa'ib camaa'im اlkataan camaa'im alkataan wاlkataan shajar yusnac minhu ahiyaab rajulu yasأlhu can rajuli sallafa fi sabaa'ib farajulu dafaca amwaala daraahim aw danaaniir liaakhar fi sabaa'ib mucayana qadruha kada wاlwaqt اladii yusadadu kada wاlbalad اladii yusadadu cinda alأjali kada faaraada an yabiicaha faaraada baycaha qabla an yaqbidaha almushtari ishtaraa hadihi الصabaa'ib wa hiya fi dimat اlbaa'ic fahaطra fi nafsi اlmushtari an yabiica hadihi الصabaa'ib alati fii dimmati albaa'ic faaraada baycahaa qabla an yaqbida wahuwa lam yaqbid bacdu min albaa'ici maa zaalat fii dimmatihi lam yastalin bacdu walaakinahu ucطiya biha haman acjabahu faaraada an yabiica hadihi asabaa'ic qabla an yaqbidaha faqaala ibnu cabaas tilka alwariqu bilwariqi wakariha dalik abdullah bn cabaas qaala haadihi macnaaha baycu wariqin biwariqin fakariha dalik baycu wariqin biwariqin fakariha dalik hada rajul dafaca hamsiina diinaaran fii sawaa'iq hamsiina diinaaran mucajala liannahu yushtaradu an yakuuna ra'su maali salami mucajalan faitafaqaa calaa annahu yuctiihi sabaa'iq bacda shahrin lamaa qaruba ashahru jaa'ahu rajulun faqaala ana ucطiika tilka asabaa'iq bimia maa ra'yuk qaala lahu rajul acطiika fi asabaa'iq bimiya faqaala ibnu cabaas tilka alwariqu bilwariq yacni kaana haada baycu khamsiina bimia aلthamin اlأwl maala kaana khamsiina dirhama faaraada an yabiica almushtari tilka sabaa'ib bimiya famacnaaha baycu khamsiina dirhaman bimiati dirham هذا لا يجوز وإنما دخلت الصبائب في هذا البيع من باب التحايل طيب كأن هذا الرجل أراد أن يبيع الصبائب نفسها من البائع نفسه أراد أن يبيع الصبائب على البائع نفسه البائع kaana baacahaa bihamsiin wahuwa axtaaja ilayha faqaala lahu maa ra'yuka abiicu laka tilka sabaa'ib aw ashtarii minka tilka sabaa'ib alatii fii binnatii bimiya qaala nacam qaala ibnu cabbaas haadaa baycu wariqi biwaraq baycu hamsiina dirhaman bimiati dirham laakiin alimaam maalik fasaraa maqaalata aw fatwa cabdulahi bn cabaas qaal qaala maalikun wadalika fima nuraa aw fima naraa kulluhu jaa'iz wallahu aclam anahu araada an yabiicaha min saaxibiha araada an yabiicahaa min saaxibiha aladii ishtaraaha minhu araada an yabiicahaa min saaxibiha min albaa'ici nafsihi araada an yabiicahaa min saaxibiha aladii ishtaraaha minhu biakara min ahaman aladii ibtaacaha bihi hada ishkaal lamaa baaca tilka sabaa'iba cala lbaa'i nafsihi wa kaana ishtaraaha almushtari bihamsiin waاlآan yabiicuha bimi'a cala albaa'ici fakaanahu baaca khamsiina bimiati dirham ayb walow anahu baa'ahaa min gayri اladii ishtaraaha minhu lam yakun bidalika baas lakin low xawala alcamaliyata lishaksin aakhar qaala lihaalif maa ra'yuka abiicu laka sabaa'if lii calaa dimati fulaan wahiya wasfaha kayta wakayta tashtariiha minii nacam hada laa shay isbishardi an yakuuna بس بشرط أن يكون هذا الثالث يدفع الثمن الآن حتى لا يكون من بيوع الكالئ بالكالئ وهذا قد مر بنا كثيرا هذا عبد الله هذا واضح؟ هنا واضح أو مفهوم طيب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيء من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه كأنها توضيح للمسألة السابقة كل من سلف في شيء من الرقيق أو من min asiyaab min alxadiid ida kaana kulu shayin min dalika mawsuufan fasallafa fiih ila ajal faxalla lajal xalla alajal faina almushtariya laa yabiicu shayan min dalika min aladi ishtaraahu minhu biakara min athaman aladi sallafahu fiihi faida kaana baacahu calayhi bihamsiin laa yabiicuhu lahu bimia qaal faina almushtariya laa yabiicu shayan min dalika min aladi ishtaraahu minhu biakara min asanm ladi sallafahu fiihi qabla an yaqbida maa sallafahu fiih yani hadihi nafs almasala alatii sabaqat alaan wa hiya baycu hamsiina bimia wa hiya riba ayb wadalika anahu ida facalahu fahuwa riba ida facalahu wa baacahu calaa nafsi albaa'ici fahuwa riban saara almushtari in acطa aladii baacahu danaaniira aw daraahima faintafaca biha falamaa xallat calayhi silcatu walam yaqbidha almushtari baacaha min saaxibiha biakara mima sallafahu fiiha fasaara an radda ilayhi maa sallafahu wazaada min cindih kayfa saara ridan qaala saara almushtari wa huwa almuslamu ilayhi saara almushtari laa almuslim saara almushtari in acطa aladii baacahu huwa almuslamu ilayh danaaniira saara almushtari in acطa aladii baacahu wahuwa almuslamu ilayhi danaaniira aw darahima faintafaca biha almuslamu ilayh liannahu laa budda min taqdiimi ra'si maali salam fii majlisi caqdi salam falamaa akhada almuslamu ilayhi tilka danaaniir aw daraahim intafaca biha ayb istafaada minha falamaa xallat calayhi silca lamaa jaaa aw xaana waqtu sadaadi silcati almuslami fiiha walam yaqbidha almushtari almushtari maa istalama albidaacata bacdu baacaha min saaxibiha qaala ana abiicuhaa calayka maratan ukhra ana abiicuhaa laka baa ahaa min saaxibihaa qaybbi kan baa ahaa biakara mima sallafahu fiiha faidaa kaana sallafahu fiiha bihamsiin saara alaan yabiicuhaa lahu binniya fasaara man ladii saaro almuslamu ilayh fasaara almuslamu ilayhim an radda ilayhi maa sallafahu yani radda almablaq aladii sallafahu almuslimu radda almublaqa nafsa faidaa kaan sallafa fiihi hamsiina fahuwa alaan bacda albayci haani rajaca ilayhi alhamsiin wazaada min cindihi kam niya zaada min cindihi niya khasaara alaan kaana istalaba fi lawali hamsiina wa huwa alaan yusaddidu miatan wa hamsiin faradda almablag alasaasiya ila almuslim wazaada min cindihi hadihi ziyaada fasaarat riban baycu hamsiin bimiatin bimiatin wahamsiin hada laa yajuuz hada riban ayb qaala maalik man sallafa dahaban laakiin unduruu almablaq aladii yarudduhu almuslamu ilayhi yakunu daraahim aw danaaniira min nafsi almablaq aladii sullifa fiih min nafsi almablaq kaana fi lawal isalama hamsiina dirhaman alaan uciid kam hamsiin mia aw mia wa hamsiin من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض دفع ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض هذا رأس مال السلام ذهب أو ورق المسلم فيه ما هو حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مصمم ثم حل الأجل ها ثم حل الأجل قال qaala bacdu ahli ilcilmi hadihi alcibaara uma xalla alajalu laa xaajata ilayha liannahu sayadkuru lmu'alifu bacda kalimaat annahu laa farqa bayna xuluuli اlajali wa bayna cadami alxuluul faida qowluhu uma xalla alajal laa macnaa laha xasaba ma sayadkuruhu almu'alifu nafsuh man sallafa dahaban oo wariqan fii xayawaan aw curuub ida kaana mawsuufan ilaa ajalin musaman uma xala alajal laa yushtarad laysa bishar fainahu laa ba'sa an yablaca almushtari tilka silcata min albaa'ici qabla an yaxila alajal wa bacda ma yaxilu laa farq طaalamaa anahu yabiicu cala albaa'ici nafsihi xala alajal aw lam yaxila alajal laa farqa qaala fainahu laa ba'sa an yabiica almushtari tilka asilcata min albaa'ici qabla an yaxila alajal wa bacdamaa yaxilu bicardin min alcuruud fi lawal kaana yabiichu daraahim alaan yabiichu curuud yaquul bicardin min alcuruud yucajilhu walaa yuahiruhu baaligan maa balaga dalika alcardu ila acaam faidaa baaca curuudan bidaraahim uma araada an yabiica tilka alcuruuda bidaraahim akhar min adaraahim alulaa fain hada riban laakiin إida kaana yabiicu tilka alcuruuba alatii fii dimati albaa'ici almuslami ilayhi ida kaana yabiicu tilka alcuruub bicuruub ukhraa laysat binaqdin aw bidaraahim aw bidananiir hada laa shaya fiih liannahu laa rida fiihi bayna bayci curuub bicuruub saar alaan fii dimati curuub whuwa yabiicu tilka alcuruud alatii fii dimmatihi bicuruud ukhraa wariga fiih qaala fainahu laa ba'sa an yabiica almushtari tilka silcata min albaa'ici qabla an yaxila alajal wbacdamaa yaxilu bicarضin min alcuruud yucajiluhu walaa yuakhiruhu laakiin tilka alcuruud laabudda an yastalimahaa xataa laa takuuna fasxa daynin fii dayn laabudda an yastali tilka alcuruur laabudda an yastalima xataa laa takuuna almas'alatu faskha daynin bidaynin yafsax baynahu calaa almuslim ilayhi bidaynin aakhara fii dimmatihi la ma yasmax laabudda an yakuuna hada alcardu aلthaanii mucajalan yastalin minhu faida kaanat calayhi casharatu hiyaab maala wa huwa yabiicu alaan bitilka alcashara bikhamsata cashara hiyaaban yastalimu alkhamsata alcashara hiyaaban alaan fi lmajlis yaquul yucadimuhu laa yuakhiruhu baaligan maa balaga dalika alcard xataa low kaana tilka alcardi akara qiimatan min alcardi alwal laa shaya fii dalik ilaa aacaam bayna acaami wa gayrihi fi lmaa yabiicu almushtari qabla alqabdi hada yufariq waqad marat amhila kaiira fi hada qaala ina acaam fainahu laa yaxilu lahu an yabiicahu xataa yaqbidah walilmushtari an yabiica tilka silcata min gayri saaxibiha aladii ibtaacaha minhu bidahabin aw wariqin aw carbin min alguruur yaqbidu dalika walaa yuahiru aydan ida kaana yabiicu calaa rajulin aalif yajuusu lahu an yabiica tilka alcuruud alatii fii dimmati almuslimi ilayhi yabiicuhu calaa rajulin aakhar laakin yabiicuhu bicardin aw naqdin sawaan kaana aqala min alwal min alcardi alawal aw akar lianna almucaamala alaan saarat maca thalif laysa maca alwal مع الأول قال وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره حتى لا يكون أيضا بيع دين بدين وقد مرت أمثلة من هذا لأنه إذا أخر ذلك إذا أخر قبض العرض أو الدراهم من الثالث wadaklahu maa yukrahu min alkaali'i bilkaali'i yani bayc dayni bidayn saara bayc dayn bidayn wlkaali'i bilkaali'i an yabyac rajulu daynan lahu hada dayn kaana calaa dimati almuslami ilayhi yabiicu rajulu daynan lahu calaa rajulin bidaynin calaa rajulin aakhar wadayn alawal kaana calaa dimati almuslam ilayhi alaan yaductika dayna bidaynin aakhar sayakuunu lahu calaa camrin ahaali maala laa yajuusu hada ayb waman sallafa fii silcatin ilaa ajal wa tilka asilcatu mima laa yu'kalu walaa yushrabu faina almushtariya yabiicuhaa miman shaaa binaqdin aw cardin qabla an yastawfiyahaa min gayri saaxibiha aladi ishtaraaha minhu hadihi nafs اlmasaail yuqarr akar min mara hiya nafsuha man sallafa fi silcati minha ajal wa tilka silcatu minha laa yuqal walaa yushrab faina almushtariya wa huwa almuslim faina almushtariya yabiicuha miman shaaa binaqdin aw cardin qabla an yastayfiya min gayri saaxibiha min ayri saaxibihaa yani min hayri muslimi ilayhi alladii iftaraaha minhu walaa yabagii lahu an yabyacaha min aladii ibtaacaha minhu ilaa bicarضin yaqbiduhu walaa yuahiruhu yajuuzu lahu an yabyacahu calaa almuslimi ilayhi bicarضin laakin idaa kaana binaqdin akara min anaqd alawal saara bayca hamsiina bimia qaala maalikun wain kaanat isilcatu lam taxilla yani itafaqa calaa annahu yushaddid tilka silca fii ramadaan an qabla ramadaan yaquul ana abiicu tilka silca alatii lii fii dillatika yaquul wain kaanat isilcatu lam taxilla falaa baasa an yabiicaha min saaxibiha bicarضin mukhaalifin lahaa bayin khilaafuhu yaqbidhu walaa yuakhiruhu بين خلافه يقبضه ولا يؤخره إذا كانت السلعة لم يحل وقتها انظروا هذا قيد عنده مهم قال إن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين هذا العرض الذي يبيعها له لابد أن يخالف العرض الأول خلافا بينا ومع ذلك يقبضه ولا يؤخره يقبضه عند الاتفاق طيب إذا كان هذا العرض لا يخالف العرض الأول لأنه هذا القيد لا بد أن يكون له معنى إن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها bayin khilaafu yaqbidhu aw yuakhiru faida kaanat lahu calayhi casharatu afwaab fainahu yajuuzu lahu an yabiica tilka alcashara bicasharati akiyaasin maala min arus wayaqbidu alaan walaa yuakhir laakin ida kaanat hadihi silcatu laa tukhaalifu اlasla alcarb alwal bal hiya nafsuha كانت له عليه عشرة أثواب من نوع كذا يقول الآن أنا أبيع لك تلك العشرة بخمسة عشر ها بخمسة عشر ثوبا من نفس النوع هذا لا يجوز عند الإمام مالك لأنه كان يدخل الربا في الثياب طيب أين الربا هنا يقول لأن إحداهما في الذمة والأخرى معجلة تلك في الذمة طيب والآن يسدد والآن يسدد فإذا إحداهما في الذمة والأخرى منجزة والأصل أنه يبيع شيء فيه ربا بشيء آخر لا بد أن يكون العوضان موجودان والآن إحدى العوضين في الذمة والآخر منجز هذا مفهوم؟ ها؟ قال مالك في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أفواد موصوفة إلى أجل هذه كلها شيء واحد قرر أكثر من مرة ليفهم في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أفواد موصوفة إلى أجل قال أنا أعطيك هذه الدراهم أو دنانير wa uriidu minka bacda shahrayn arbacata ahwaab naw hakada hakada falamaa xalla alajalu taqaadaa saaxibaha dahaba ilaa saaxibiha faqaal acطinii afyaab larbac falam yajidha cindahu qaal maa cindi wawajada cindahu hiyaaban duunaha min silfiha qila cindii ahwaab iyo min nafsi nawr laakinahaa adwan waa arba الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذه قال إنه لا بأس بذلك يقول كانت لك أربعة لا وأنا أعطيك ثمانية بدلا منها هي مختلفة في الجودة ما دام أنها مختلفة في الجودة فالإمام مالك يعتبر كأنها نوعين أو جنسين فإذا أربعة بثمانية مختلفة لا بأس يقول yaquul ida akhada tilka alafwaaba alatii uctiiha qabla an yaftariqa ida ahadaa qablida akhada qabla an yaftariqa kaanat lahu calayhi arbacatu hiyaab min nawcin uma wajada cindahu amaaniyatan min nafsi nooc wa hiya aqalu qiimatan faida kaanat aqalu qiima falima maalika yactabiru aljilda hiya musamى الnawع faإida kanat اljawdaة mkhtalfa famacnaa ana siyaaba mkhtalfa faإidan yajuuزu lahu an yabiica ثamaaniyaة barbacati laakin yadan biyadin qaal ida akhad tilka aahwaab alatii yucطiihi qabla an yaftariqa qaala fain dakla dalika اlأjl fainahu laa yaslu لأnnahu kana laa yajuuزu cinda mali an yabiica arbacata hiyaab bثamaaniyaة hiyaab linnawcin waaxid muajal hada mara bina ams qaala fain dakala dalika alajalu fainahu laa yaslux wain kaana dalika qabla maxili lajali fainahu laa yasluxu aydan qabla maxili lajali aydan laa yaslux ila an yabiicahu hiyaaban laysat min sinfi hiyaab alatii sallafahu fiiha ida kaanat min sinfin aakhar yajuuzu fiihi alajal cinda alimaam maalik faida kaana qabla alajal qabla xuduudi اlajal yabiicu lahu tilka khiyaab bikhiyaabin ukhraa min nawcin aakhar laa shaya fii dalika liannahu maadaama ikhtalafa annawc fayajuuzu cindahu baycu tilka khiyaab biاljal wa bilmunaajaza hada mafhuum ayb bayc الnuxaasi wاlxadiid wama ashbahahuma mima yuuzan kaanat alcaadatu jarat cinda bayci nixaasi tilka asmaan an tuuzana wlxadiid aydan an yuuzan qaala maalik almru cindanaa fii ma kaana mima yuuzanu min gayri nahdi alfida min annixaas wاshabahi noocu min almacaadin yuqaalu ashabah aw shibhi wasumiya shibhan liannahu yushbihu fi sufrati adahab fasumiya shabahan aw shibhan wahuwa noocu min almacaadin wاrasaas ayda wاlaanuf wاlxadiid wاlqabbi wاlqabbu nabaatun taclifuhu اlkhayr wاlibil yusamaa alfisfaa alfasaafis waaxidha fasfasa alqabdu nabaatun taأkuluhu albahaa'im والتين والقرص فهو القطن وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد inaani biwaaxidin iyo dambeed sinfun waaxid yujawizu fiihi tafaadul subxaan allah laa yaraa fiihi riba alfadli wayaraa fiihi riba nasii'a qaal laa baasa an yuukhada min sinfin waaxidin inaani biwaaxidin iyo dambiyadin ayb walaa baasa an yuukhada ridlu xadiidin biridlay xadiidin wa ridlu sufrin biridlay sufrin idaa kaana iyo dambiyadin ayb مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل ففيه ربا الأجل عنده وليس فيه ربا الفضل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإذا كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر في الجودة وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص walaanu wshabh wsufr fainii akrahu an yuukhada minhu tnaam biwaaxidin ila ajal laa yujiizu alajal ayb qaala maalik wama shtarayta min hadihi اlasnaafi kuliha falaa ba'sa an tabiicahu qabla an taqbidahu bigayri saaxibihi aladii ishtaraytahu minhu idaa qabadta famanahu qad marat bina mil hadihi kaiira ayb laakin hunaa yalxaqu mulaaxada ملاحظة قال إذا كنت اشتريته كيل أو وزنا إذا اشتريت تلك المعادن وما ذكر معها إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإنه يجوز أن تبيعها قبل أن تقبضها من غير صاحبها فإن اشتريته جزافا فبئه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى wadalika ana damaanahu minka ida shtaraytahu juzaafa walaa yakunu damaanahu minka ida shtaraytahu wazinan xataa tazilahu watastawfiyahu yufariq bayna shiraa'i tilka almacaadin waznan aw shiraa'aha juzaafan fayaquul ida kunta ishtaraytahu kaylan aw waznan fainahu yajuuzu laka لك أن تشتريه من غير صاحبه تشتريه فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحب الذي اشتريته منه في الأول إذا قبضت ثمنه يجوز أن تبيعه لشخص ثالث قبل أن تقبضه بشرط إذا كنت اشتريته في الأول كيلا أو وزنا طيب فإن اشتريته جزافا كنت اشتريت هذه الأشياء من زيد مثلا جزافا فبئه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل إذا كنت اشتريتها جزافا يجوز أن تبيعها على شخص ثالث بأي طريقة بالنقد أو ayb idaa kunta ishtaraytahaa biljizaaf fabichu min gayri aladii ishtaraytahu minhu binaqdin aw ajal habaah mutlaq binaqdin aw ilaa ajal ayb alfarqu baynahumaa qaala wadalika ana damaanahu minka ida ishtaraytahu juzaafan ida ishtaraytahu juzaafan taabicatu hada almushtaraa aw damaanuhu hal yakunu min almushtari aw min albaa'ici yaquul huna idashtarita juzafan yakunu damaanu minka anta ida shtarayta juzafan yakunu damaanu minka anta qabla an taqbida laakiin ida ishtaraytaha wasnan aw kaylan faina damaanahu min albaa'ici laysa minka yquul dalika ana damaanahu minka ida shtaraytahu juzaafan walaa yakunu damaanahu minka ida shtaraytahu wasanan xataa tasinahu wa tastawfiyahu faidaa kaana addamaanu min albaa'ici fainahu laa yajuuzu an tabiicahu min haalif qabla an taqbidahu liannahu fiihi annahyu wa huwa baycu ribxi maa lam yudman baycu aw ribxu maa lam yudman faidaa kaana fii damaani albaa'ici cindamaa ishtaraytahaa kaylan aw wasnan faina hada aladii tabiicuhu maa zaala fii damaani albaa'ici walaa yajuuzu baycu mabiicin wa hiya fii damaani albaa'ici hada alfarq laakin idaa kunta ishtaraytahu juzaafan fainaha fii damaanika anta wayajuuzu laka an tabiica shayan fii damaanika walaysa fii damaani axadin aakhar hada axabu maa samictu ilaya fi hadi ashya kuliha wahuna bilanazal calayhi amru naasi cindana hada fiihi tafsiil kaiiri wa kuluhu mujaradu ra'yi washaafici huna yaquul laa riba cindahu fii shayin min dalika kulihi calaa xaalin min alaxwaal وjaaئز cindahu baycu kuli sinfi minhu yadan biyadin وnasiئaة kayfa shaء الmuتabaayicaani اثناan bwaaxidi aw أkثar wlaa yتahimu أxada dakra baycan أnahu araada slفا hadihi اlأشhyاء kulaha laa qiimata laha walaa xaajaةa ilayha kul hadihi اlأشhyاء alati dakaraha yajuuزu baycuha bاlأjل وbغayr اlأjل bimilihaa wa biakar min miliha walaa shaya fiihi walaa tadkulu fiihi arida walaa xaajata ilaa hadihi tafaasiil alkaiira fii maa lam yarid fiihi shay qaala maalikin alamru cindana fii ma yukaalu aw yuusanu mima laa yu'kalu walaa yushrabu milu cusfur oo nooc min ashajar yusbaqu bihi afiyaab wاlnawaa nawa tamri wاlkhabat wa huwa awraaqu shajar alatii والخبط <clears throat> وهو أوراق الشجر التي تسقط بالخبط أو بالضرب للشجر والكتم أيضا أو الكتم مما يسبق به الشعر وما يشبه ذلك أنه لا بأس أن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل هذا مر بنا كثيرا فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منها منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا liannahaa laysat mima yukal walaa yushra idaa qabada famanahu min gayri saaxibihi aladii ishtaraahu minhu faidaa bictahu calaa haalif fainaka xataa yashahad albaycu laa budda an taqbida famanahu qaala maalik wakullu shay hada mushkila wakullu shayin yantaficu bihi annaasu min alasnaafi kulliha wain kaanat alxasbaa wahiya alxasa walqasa wahiya aljas biluati xijaaz aljas aw nuura kulu waaxidin minhumaa bimili ila ajalin fahoriba allah mustaan kulu waaxidin minhumaa bimilihi ilaa ajalin fahoriba waaxidun minhumaa bimilihi wa shayin min ashaa ila ajalin fahoriba والصحيح قول الشافعي والأرغب في هذه الأمور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم